بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa uun allaha arraxmaani raxmaanka ee naxariista naxariista waaweyn allaha arraxiimi raxiimka ee naxariista naxariista joogtada ah allaha magiciisa un baan ku alifayaa kitaabkan amaan ku bilaabanaya alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u laa abqi anigoon dalbaynin bihi xamdiga bedelan bedel anigoon ku dalbaynin xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyi xamdiga oo yuballiqu gaadhsiiya min ridwaanihi raalli ahaanshaha ilaahay isagoo ah alamalaka la idi diilanayo gaadhsiiya uma salaatu salaadi calaa khayri lwaraa makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato wa calaa saadaatina sayidyadeenniina dushooda ha ahaato aalihi nebiga aalkiisii ahaa wa saxbihi iyo rasuulka asxaabtiisii alfudalaa'i fadliga lahaa wa bacdu intaa kadib falficlu ficilkii man yuxkim ninka suga tasarufahu isgedgedintiisa ama isbedbedelidiisa wuxuu ninkaasi koobayaa min aluqati luqadda wuxuu ka koobayaa alabwaaba baabab iyo wasubula wadooyin buu luqadda ka koobi fahaaka haddaba qaado nadman nadmi iyo gabay qaado nadmiga oo muxiidan koobsanaya bilmuhimi ka muhimka a koobsanaya waqad yaxwii waxa kooba atafaasiila tafaasiisha iyo hadalka faahfaahsan waxa kooba man yastaxdiru ninka xaadirsada aljumala jumlooyinka ninka marka hore soo xaadirsada ninka ayaa koobaya hadalka faahfaahsan kitaabkeennan laamiyatulafcaal ee shalay aynu ka soo warannay ama aan ka soo warbixinay waa kitaab nadmi iyo gabay ah weeyaan waa nadmi ama waa gabay kitaabka nadmiga baydadkiisu waxay ka kooban yihiin suuradaha qur'aanku intay ka kooban yihiin qur'aanku waa imise suuradood boqol iyo afar iyo toban suuradood buu qur'aanku ka kooban yahay sheekhuna wuxuu jeclaystay inuu kitaabkiisa ka dhigo suuradaha qur-aanku intay ka kooban yihin boqol iyo afar iyo toban boqol iyo afar iyo toban nambarkan si badan baa loo jeceliyo dadku way jeclaystaan iminka soomaaliga haddaad email qoro istidhaahdo ama email samaysa istidha boqol iyo afar iyo toban ma ku samaysan kartaa may kuma samaysan kartid waayo waa horaa la qaatun baa lagu odhan waamaa la qaatay boqol iyo afar iyo toban kolka sheekeenaniba isagood og intuu inaga horeeyey iyo dee qarnigu ah qarnigii toddobaad ayuu kitaabkiisa markuu qorayey yidhi boqol iyo afar iyo tobanka suuradood ayaan gabay nadmigayga ka dhigaya kaas ayaan ku salaynayaa bui qur-aankaan ku salaynayaa buu yidhi waa boqol iyo afar iyo toban bayd waxaad eegtaa cashirkeenu hadduu maalintii shan bayduu noqdo ardaydu waa iska bilowe shan sadaruun haddaan qaadano shan sadar bal eeg shan sadar oo qura haddaad qaadato ma kula tahay inaad aday kala kulmaysid waa maya baxriga kitaabka sheekhu uu ku qoray baxri fudud maaha waa codka dhawaaq gabaygu uu samaynayo baxri culus weeyaan waa baxrulbasiid baa la yidhaha baxrulbasiid baxrulbasiid baxriga loo yaqaan basiid ayuu sheekhu kitaabkiisa ku qoray soomaalidu waxay yidhaahdeen carab hadduu jebi lahaa wuxuu ku jebi lahaa bay yidhahdeen baxrigan baxrigan baxrulbasiidka la yidhaah ayuu carabku ku jebi lahaa hadduu carab jebi lahaa bay yidhahdeen waxay uga jeedaan dhawaaqiisaa yaro adag haddaba si uuna kuugu adkaanin waa inaad ku celcelisaa ood ku celcelisaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay waxay culimadu yidhaahdeen sheekhu markuu kitaab qorayo sideed shay baa lagaba maarmaana in laga helo basmalada waa in laga helo bismi illaahi araxmaan araxiim uu yidhaah xamdaladana waa in laga helo aamdu lilahi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin uu yidhaah salligii salaantana waa in laga helo nebi maxamed uu ku saliyo shahaadateynka waa in laga helo naftiisana waa inuu magacaabo kitaabkana waa inuu magacaabo baraacatlstihlaal waxa loo yaqaanana waa inuu la yimaado lafdiga amaa bacdu ana waa inuu isticmaalo sideedaa qodob ayaa lagama maarmaana ninka kitaab qoraya in kitaabkiisa laga helo alxamdu mahadi haddaba basmaladii waynu ka soo baxnay xamdaladii baynu ka warbixinaynaa markaa xamdaladii basmalada kama inaan hadal qaabkan sarfiga looga hadlo oo waxaan isnidhi kutubta dambe udaysta kutubta dambe kaga hadla alxamdu mahadi lilaahi ilaahay uunbay u sugnaatay mahad ilaahay baa iskale cid kale oo mahad lihi ma jirto alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle cashiradeenii shalay waxaynu qaadanay xamdigu tacriifka uu leeyahay luqada iyo isilaaxaba waxaa kaloon qaadanay xaamid xamdigu qaybaha uu leeyahay afarta ah waxaa kalaynu qaadanay xamdigu sidaan ognahay arkaanta uu leeyahay shanta ah intaa dhinacba shalay waynu qaadanay ku noqon mayno alxamdu mahadi lilaahi ilaahay unbay usugnaatay mahad ilaahay unbaa iskale waa mubtade iyo khabar intaasi alxamdu waa mubtade lilaahi jaariya majruurku waa khabar alxamdu lilah ilaahay unbaa mahadle laa abqi anoon dalbaynin bihi xamdigaa anoon ku dalbaynin bedelan bedel aniga oon ku dalbaynin xamdigaa ilaahay aan ku xamdiyayo haba yaraadee wax bedelon ku rabaa ma jiro buu yidhi laa abqi ficilka baqaa yabqii la yidhaha laba macno ayuu luqadda ku yimaadaa baqaa wuu dalbay baa la waa codsiga baqaa wuu dulmiyeyna waa la yidhaahdaa laba fi laba macnoo iska soo hor jeeda weeyi isku mid ahayn weeyi baqaa wuu dulmiyey qur'aankay ku jirtaaba faqaatilu latii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah tabqiidaasi waa talim ta xadgudubka samaynaysa ama dulmiga samaynaysa ilan dulmigu waa xadgudube taa la dagaalama ilaa inta ilaahay uga soo noqonayso amarkiisa haddaba baqaa wuu dulmay iyo baqaa wuu dalbay labadaas ayay macnay ku timaadaa hadda abkiideennani dulmi ma ahee waa dalab weeyi waa jumlo ficliyaa laa abki laadu waa naafiyo maaha naahiyo laa abki anoon dalbaynin bihi xamdiga aan ku dalbaynin bedelan bedel aan ku dalbaynin jumladaasi waa xaalo laa abdii bihi bedelan jumladani waa xaalo jumlo xaalo dhacday weeyi alxamdu mahadi lilaahi ayay u sugnaatay laa abdi dalbaynin bihi xamdiga aan ku dalbaynin bedelan bedel kale anoon ku dalbaynin ereyga bihi damiirka ku jira waxaan u celiyey xamdiga ayaan u celiyey oo xamdigaa bedel kuma rabo haddaba laba jumlo ayuu sheekhu halkaa ku sheegay waa laba jumlo labada jumlo waxay kale yihiin jumlada koobaad ilaahay baa mahadle buu yidhi alxamdu ilaahay baa mahadle jumladaasi waa iska waadix jumlada labaaduu sheekhu sheegay waxa weeye laa abgii bihi bedelan buu yidhi xamdigaa kuma rabo maxaa looga jeedaa laa abgii bihi bedelantan xamdigaa bedel kuma rabo waa maxay macnaheedu waxaa culima jira xamdiga labaa loo qaybiyaa xamdi mulaq ah iyo xamdi muqayad ah labadaasaa xamdiga loo qaybiyaa xamdiga mulaqa la yidhaah xamdigu waa mulaq markaynu leenahay waa xamdi la ilaaqay oo mulaq ah markaynu leenahay xamdiga mulaqa ah waxaa looga jeedaa waa xamdiga nimco ilaahay ku siiyey intaad xasuusato ama aada eegto adan ilaahay u mahadnaqaynin xamdiga ilaahay wanaagiisa oo qura un intaad eegtay aad ilaahay ku xamdiday laakiin nimco gaara oo adiga lagu siiyey muqaabilkeega kamaadan dhigin xamdigaasi waa mulaq mar ilaahay wanaagiisa arag aad xasuusato aad ka fikirto ilaahay deeqsinimadiisa markaad alxamdulilah tidhaahdo xamdigaasi mulaq buu noqonaya markuu ilaahay adigoo xanuunsanaya xanuunka kaa kaxeeyo ama adigoo camalkaaga iyo dhaqankaaga uuna fiicnayn uu ilaahay intuu ku soo leexiyo dhaqan fiican uu ilaahay kugu soo leexiyo dhaqankaa fiican markaad xasuusateed ka mahadnaqdeed tidha alxamdulilah xamdigaasi muqayad buu isagu noqonaya nimcadanaad ku qayday qaabilisay haddaba xamdigu midina waa mulaq midina waa muqayad labadaasuu xamdigu ka kooban yahay mid mulaqa iyo mid muqayada waxa weeye xamdiga muqayadku xamdiga muqayadka ee nimco intaad xasuusato ilaahay aad uga mahadnaqdaa bedel buu lagu rabaa bedelka lagu rabaana waxa weeye lain shakartum laaziidanakum haddaad ilaahay xamdi u samayso ama aad shukri ula timaado waa laguu sii kordhinaya halkaad ka odhan lahayd ilahu caafimaadka ii kordhi kaad haysata ilaahay ugu mahadnaq ilahay baa kugu kordhini markaasi waa bedel baa lagu rabaa xamdigu muqayad markuu yahay xamdigu mulaq markuu yahayna bedel laguma rabo haddaba laa abqii bihi bedelantani xamdigani waa mulaq bay ka dhigan tahay xamdigani waa xamdi mulaqah ayay ka dhigan tahay xamdi mulaq ah alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay laa abqii anigoon dalbaynoon codsanaynin bihi xamdigan aan ku codsanaynin bedelan bedel wax bedela oo xamdigan aan ku codsanayaana ma jiro buu ku yidhi waa xamdi mulaq ah xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyi xamdiga oo yubaliqu gaadhsiiya min ridwaanihi idi raalli ahaanshaha ilaahay isagoo ah alamala ka la idi diilanayo xamdi gaadhsiiya xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyi xamdiga oo yubaliqu gaadhsiiya min ridwaanihi raalli ahaanshaha ilaahay isagoo ah alamaala ka la ididiilanayo gaadhsiiya sheekhu halkan shadriga dambe mar labaad buu ilaahay ku xamdiyey xamdan tan dambe waxay ka dhigan tahay uun axmed ullaha xamdan ilaahay baan umahadnaqayaa mahadnaqid xamdan baan ilaahay ku xamdiyey waa xamdi labaad xamdiga oo yubaliqu gaadhsiiya alamaala shayga la ididiilanayo oo min ridwaanihi ilaahay raalli ahaanshihiisa ah xamdi ilaahay aan kaga helo raalli ahaansho xamdigaasaan ilaahay ku xamdiyayaa buu yidhi sheekeenu laba jeer buu ilaahay ku xamdiyey mar jumle ismiya buu isticmaalay oo alxamdu lilaah ah marna jumla ficliya buu isticmaalay oo xamdadan axmedu oo kale ayaa u qadaran jumla ficliya iyo jumla ismiya sheekhu labada jeer wuxuu ilaahay ugu xamdiyey wuxuu ku dayanayaa khudbadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam ama nebi maxamed ayuu raacaya rasuulku wuxuu odhan jiray ina alxamda lilaahi naxmaduhu laba jeer buu ilahay ku xamdiyi jiray in alxamda lilah waa mahadnaq laakiin jumla ismiya ku soo arooray naxmaduhu markaan idhaahdana waa mahadnaq jumla ficliya ku soo arooray laba jeer baa nebigu ilahay ku xamdiyi jiray sheekeennana laba jeer buu ilahay ku xamdiyey waxaa kaloon ogaanaynaa xamdan yubaliqu min ridwaanihi almala markaan idhaahdo xamdigan dambe waa muqayad waayo xamdigan dambe waxbaa lagu rabaa xamdigii hore se uma odhanin laa abqii bihi bedelan xamdigan dambe waxbaa lagu rabaa oo wuxuu yidhi xamdi raalli ahaansho igaadhsiiya ama xaamidka raalli ahaansho gaadhsiiya ilaahay ridihiisa gaadhsiiya haddaba xamdiga ilaahay ridihiisa aad ku rabto waa xamdi muqayad a weeyaan sheekhu laba jeer buu ilaahay ku xamdiyey mar xamdi mulaq a ilaahay ku xamdiyey marna xamdi muqayad a ilaahay ku xamdiyey alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u laa abqi anigoon dalbaynin bihi xamdiga anigoon ku dalbaynin bedelan bedel anigoon ku dalbaynin xamdigana bedel aan ku rabaa ma jiro ilaahay sidiisaan ugu xamdiyayaa xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyi xamdiga oo yubaliqu gaadhsiiya mafcuulkii baa la xadfay xamdiga oo yubaliqu gaadh gaadhsiiya alxaamida ninka xaamidka ah ee xamdiyaya almala shayga amalkee ididiilada a gaadhsiiya oo min ridwaanihi raalli ahaanshaha ilaahaya ah. min ridwaanihidu amalka ayay ka sii dambaysaa haddaba waxaa la yidhaahdaa ereyga min ridwaanihi waa xaalo wuxuu xaalo u noqday raalli ahaanshahaasi wuxuu bayaaminay amalka amalka iyo ridwaanku waa isku mid qofku wuxuu ididiishaa waa raali ahaanshaha ilaahay ilaahay baana aayad qur'aana ku yidhi wa ridwaanun min allaahi akbar ilaahay raalli ahaanshihiisa ayaa ugu weyn baa la yidhi qofka ahlu jannihii ihi wuxuu rabo waxa ugu weyni waa ilahay inuu ka raali noqdo wa ridwaanu min allaahi akbar ilaahay raalli ahaanshihiisa ayaa wax kasta ka weyn haddaba amalkani ereygan amal ah ee halkan ku sheegani waa mafcuulun bihi yubaligudu ay qaadanayso amalkani ididiinuu ahaa hadda waxaa looga jeedaa la ididiishe waa min tacbiir masder wa iraada smi mafcuul mamuul baa looga jeedaa haddaba shayga mamuulka ee la idi diilanayaaba waa raali ahaanshaha mintan yaree min ridwaanihi mintaasi waa bayaaniyo waxay bayaaminaysaa amelka amelka laftiisuba waa raali ahaanshaha bay ka dhigan tahay markaa haddaba qaacidaa tidhaahda ida taqadama bayaanu min almubayan ucriba biaal haddii bayaanku uu ka soo hormaro maxaan ku idhi ida taqadama albayaanu min almubayan ucriba bilxaal yaa bayaan oo wax caddaynaya min ridwaanihi waa bayaan yaa mubayan ah oo la caddaynaya almala ayaa mubayan ah oo la caddaynaya haddaba haddii mubayanka uu bayaanku ka soo hormaro xaalaa laga dhigaa haddii xagga dambe la mariyo min ridwaanihina afkaa kor loo taagaa haddaad min ridwaanihi xagga dambe mariso ood amalka xagga dambe ka mariso xilligaad macnaynaysa afkaa kor loo yaro taagaa oo sidee talow la odhanaya bal u fiirso waad arkaysaa anuu afka in yarka yar taagayaad arkaysaa waxaad odhanaysaa xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiye xamdiga oo yubaliqu gaadhsiiye ka xamdiyaya almala ka la idi diilanayo ayuu gaadhsiinayaa oo min ridwaanihi ah ah eegada min ridwaanihi ah ah baad odhanaysaa markuu xagga dambe maro laakiin haddii kale xaalaad ka dhigi oo xaalanimaad icraabi beydka hal qodob oo waxaa jira weji kale la mariyey damiirka bihi ku jirta xaggeen damiirkaa u celiyey culima damiirkaa halkeenu celiyey xamdiga ayaanu celiyey waxaa dhici kara in damiirka allah loo celiyo hadii damiirka allah loo celiyo badu can bay noqoni oo can bay badii isku bedeli doontaa badii maxay noqonaysaa markaa can bay noqon macnuhuna uu isbedeliyo wuxuu noqon alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay laa abqi anoon dalbaynin bihi ay canhu ilaahay xaggiisa anoon ka dalbaynin bedelan mid kaloon ka bedel qaato ilaahay ilaah kaloon ku bedesho ma rabo baad odhanaysaa xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyayaa xamdiga oo yubaliqu gaadhsiiya xaamidka almala ka la ididiilanayo gaadhsiiya oo min ridwaanihi raalli ahaanshaha ilaahay ah sheekhu halkaa wuxuu kaga baxay xamdigii iyo mahadnaqii ayuu halkaa kaga baxay icraabta haddaan yaro taabano beydkaasi alxamdu waa mubtade lilaahi waa jaar iyo majruur khabara laadu waa naafiyo abqii waa ficil mudaaricoo marfuucoo damaa ku qadaran faacilku waa ana bihi waa jaar iyo majruur abqii ku tacaluqaya abqii bihi bedelan waa mafcuulu bihi jumlada laa abqii bihi bedelan ina odhanaysa jumladaasina xaalay dhacday oo waa jumlo fii maxali nasbin xaalun aynu odhanayno xaalay dhacday jumladaasi xamdantu waa mafcuululmulaq axmedu baa ka xadfan ficil mudaariciyo faacilkiisii iyo mafcuulkii axmedulaha yubaliqu waa ficil mudaaricoo marfuuca faacilku waa huwa oo xamdigu u noqonaya jumlada yubaliqu ee ficiliyo faacilkiihi sifay u dhacday xamdan oo xamdiga oo baad odhanaysa marka shay la sifaynayo amdi xamdiga oo yubaliqu gaadhgaadhsiiya yubaliqu gaadhsiiye qura ma gaadhgaadhsiiye ayaa ugu dhadhow xamdiga oo yubaliqu gaadhgaadhsiiya min ridwaanihi jaar iyo majruur weeye xaalo dhacay almalna mafcuul bihi weeyaan bal hadaba macnaha beytku suu noqonayana mar kale aan ku celiyo alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay laa abqi anigoon dalbaynin bihi xamdiga an ku dalbaynin bedelan bedel aan ku dalbaynin xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyi xamdiga oo yubaliqu gaadhgaadhsiiya min ridwaanihi raalli ahaanshaha ilaahay isagoo ah kale kala ididiilanayo gaadhgaadhsiiya sheekhu halkaa wuxuu kaga baxay xamdigii ayuu halkaa kaga baxay xamdigana waxba sharxi mayno sharax kale oo intaa ka badan oo shalay baynu sharaxnay sheekhu laba qodob buu hadda soo akriyey labada qodob maxay ahaayeen waa basmaladii iyo iyo xamdaladii salligii iyo salaantii baan halkana doonaynaa inaynu aragno nebi maxamed inaynu ku salino sala allahu alayhi wasalam uma asalaatu calaa khayri lwaraa waalaa saadaatina aalihi wa saxbihi lfudalaa uma salaatu salaadi calaa khayri lwaraa makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato wa calaa saadaatinaa sayidyadeenniina dushooda ha ahaato aalihi nebiga aalkiisii ahaa wa saxbihi iyo rasuulka asxaabtiisii alfudalaa'i fadliga lahaa raggii fadliga lahaa raggaa ayaan ku salliyaynaa sheekhu ereyga uma buu isticmaalay labada bayd markuu isku xidhayey xarfulcadafku u isticmaalay waa uma uma waxay ku tustaa atartiib maa taraakhi wax aada u kala fog wuxuu sheekhu uma u isticmaalay wuxuu ina tusinayaa khaaliqa waxa ku tacalluqa oo xamdiya iyo makhluuqa ka ugu fadliga badan shayga ku tacalluqa oo salliga ah inay aada u kala fog yihiin oo ilaahay cid la barbar dhigi karo oo jirtaa ayna jirin aad bay u kala fog yihin waxa khaaliqa ku tacaluqa oo xamdiga ah iyo waxa makhluuqa ku tacaluqa oo salliga ihi aad bay u kala fog yihin sidaa darteed buu uma uu isticmaalay uma salaatu salaad ereyga asalaat waa ismu lmasder xagga rabbi markay ka socoto waxaa lagu macneeyaa alraxma almaqruuna bitacdiim azaa'id baa la yidhaahdaa waa naxariis ay la socoto tacdiim iyo taqdiir iyo tashriif baa la socda uma salaatu salaadi calaa khayri lwaraa makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato ma magacaabin makhluuqa ka ugu khayrka badan waa ayo talowka makhluuqa ugu khayrka badani waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi nebi maxamed ayaa ugu khayr badan layskuma haysto arinkaa waayo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi walaqad karramna bani aadama waxaanu fadilnay ilme beni aadam waanu karaamaynay oo waanu fadilnay ree beni aadam way ka fadilan yihiin makhluuqa in badan oo ka tirsan bay ka fadilan yihiin nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi wuxuu lahaa ana sayidu waladi aadam walaa fakra anigu waxaan ahay in aadam caruurtiisa oo dhan kii sayidka u ahaa ayaan ana sayidu waladi aadam walaa fakra faana igama aha buu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam haddaba culimada qaar baa yidhi war nebigu wuxuu tilmaamay uun inuu aadam caruurtiisa uu sayid u yih de ka fadli badan yahay maba tilmaamin aadam laftiisa inuu ka fadli badan yahay aadam laftiisa miyuu ka fadli badan yahay talow waxaa mutafaqa oo la og yahay nebi ibraahim iyo ululcasmigu inay ka sareeyaanay ka fadli badan yihiin nebi aadam ululcasmigana waxaa la og yahay inuu nebi maxamed ugu fadli badan yahay fasbir kamaa sabara ululcasmi ululcamiga ilaahay aayadda qur'aanka ku sheegayo nebi maxamed baa ka qiimo badan oo ka fadli badan fadli ahaan isagaa ugu fadli badan waxaynu haddaba ognahay qaaciido la yidhaahdo musaawi musaawi musaawin lidalika musaawi ayaa jirta xagga falsafadda qaacidadaasaa meesha soo booday waxaad og ka ad ka dheer tahay kuu ka dheer yahay adiga ka waran maxaad isku tihiin adu ka ad ka dheer tahay kuu ka sii dheer yahay haye midkiinee dheer waxa wey waa aniga iyo maxamed eh, cilmi iyo maxaan idhaha xamse haddii maalan aniga uu iga dheeraado aniguna aan maxamed cilmi ka sii dheeraado maxamed cilmi iyo xamse ka warrama maxamed cilmi iyo xamse ka warrama lagama hadal laakiin arrinkaasi muna iska caddayn horta ma iska cad yahay ha wuu iska cad yahay waa waadix weeyi waayo ka aniga oo maxamed cilmi ka dheeraa ayuu xamse iga sii dheeraaday kolkaa muxuu warkii noqday dee isna uu ka sii dheeryahay soo maaha kolkaa markuu nebi maxamed ululcasmigii nebi aadam ka fadliga badnaa uu kasii fadli batay dee aadamna ka waran markaa waa kasii fadli badan yahay weyi qaacidada musaawi lmusaawi baa falsafada loo yaqaanaa uma salaatu salaad calaa khayri lwaraa makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato nimanka muctasilada ah wadaadka zamakhshari la odhan jiray maxamuud bin cumar ama jaarullaahi wadaadkaasaa ah wuxuu yidhi anuu waxaan qabaa buu yidhi inuu ka fadli badan yahay nebi maxamed malakuljibriil baa ka fadli badan buu yidhi waxaa la yidhi balkeeno wuxuu yidhi miyaydaan arag marka nebi maxamed la tilmaamayo iyo marka malakuljibriil la tilmaamayo labadooda tilmaamood ufiirsada nebi maxamed waxaa la yidhi buu yidhi wamaa saaxibukum bimajnuun saaiibkiin ma waal ayaa la yidhi bu amaa saaiibukum bimajnuun war saaiibkiin ma waal rasuulka waalibaa loodi nin la yidhi ma waal maxaa loo reebay buu yidhi wuxuu yidhi xaggan kalena malakuljibriil markii laga hadlayeyna waxa la yidhi buu yidhi inahu laqawlu rasuuli kariim dii quwati inda cinda dilcarshi makiin muaacin ama amiin bal tilmaamahan malakuljibriil la siiyey iyo ta nebi maxamed la siiyey isbarbar dhiga buu yidhi wadaadkaasi waxbaa ka khaldamay waxa ka khaldamay halkan malakuljibriil baa mawduucan lagu ammaanayo o lagaga hadlayey bal muu arko halka nebi maxamed lagaga hadlayo nebi maxamed aayadaha ka hadlaya ee ay kamid tahay wa inaka lacalaa khuluqin cadiim miyuu arko meelaha nebi maxamed lagu tilmaamee lagaga hadlayo ma arag halkaa midda kale baabka madxiga ana dee culimadu dee go-aano ay ka soo saareen baa jira madxiga markay ka hadlayaan mdiga baabka madiga marka laga sheekaynayo haddaad hadda jaamac tagto oo saddex arday oo shahaad la siinaya aad aragto kolba ka la yeeinayubaad iso dhani maasha alla kana alale ha nin ahaa kii hore ha ka hadlinka hore ha eeginka hore kanunbaad isodhanaysaa war sidaa maaha madigu mafhuum male baa la mafhuum dee wax lagu kala fadilayo waa mid kasta baabkiisunbaad u eegeysaa uma salaatu salaadi alaa khayr waraa makhluuqa ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato wa calaa saadaatina sayidyadeeniina dushooda ha ahaato aalihi rasuulka aalkiisii ahaa iyo wa saxbihi rasuulka asxaabtiisii alfudalaai fadliga lahaa fadliga badnaa bay ragga qaarkood ku macneeyaan fadliga badnaaha odhan way fadli badnaayeen xaqiiqa ahaan laakiin kelmaddani mubaalaqa ma faa'iideynayso alfudalaa waa jamcu faadil ereyga faadil ihina kasre ma sheegee wuxuu sheegaa un hubuutu shay unbuu sheegaa alfudalaai fadliga lahaa ayaad odhanaysaa haddaba sheekhu beytkan wuxuu kaga hadlay saddex qadiyadood qadiyadda koobaad nebi maxamed buu ku saliyey sala allahu alayhi wasalam qadiyadda labaadna aalkii ayuu ku saliyey qadiyadda saddexaadna asxaabtii rasuulka ayuu ku saliyey saddexdaa qodob ayuu halkan kaga hadlay aalka iyo asxaabta rasuulka sal allahu alayhi wasalam iyo rasuulka inaadan kala saaraynin waad ogtahay ma kala saari karaysid odhan maysid rasuulkana waan jecelahay asxaabtana qaar baan wax kale ku tilmaamaya odhan maysid sheekha waxaa lagu qabsaday halkan markuu marayey sawka ilaahay salligii iyo salaanta israaciyey muxuu u kala reebay yaa ayuha aladiina aamanuu saluu alayhi wasalimuu sawka ilaahay israaciyey saliga iyo salaanta sheekhu muxuu u kala reebay saliga iyo salaanta su-aashaasaa sheekha la hordhigay oo la yidhi seed kala reebaysaa waxay culimadu kaga jawaabeen saliga iyo salaanta in la kala reebo madhabka shaaficiyada waa karaahiyo oo ilaahayba ma kala reebin madhabka shaaficiyada waa karaahiyo inkastoo madaahibta kale ayna karaahiye ahayn oo sheekha muslimkuba muqadimada muslimka wuu kala reebay imaamu muslim muqadimada muslimka isma raacinin de markuu marayay wuu kala reebay waxaa haddaba jira oo la yidhi waxaa dhici karta baa la sheekhu markuu beydkan marayey inuu afka kaga saliyey uu ka salaamay rasuulka sala allahu alayh qoraalka iyo gabayguna xabad qura un u aqbalay oo waxaana de gabay kitaabkeenani kolkaa gabaygu inuu salligii un u aqbalay salaantiina afkuu kaga saliyey mushkilad male markaa karaahiyadii way ka baxday uma salaatu salaadi calaa khayri lwaraa makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato waa mubtade iyo khabar jumladaasi asalaatu calaa khayri lwaraa asalaatu waa mubtade calaadu waa xaraf jaar khayrilwara khayrina waa ismi majruur ah ismu tafdiil buu khayr ka yimid oo akh yar buu ahaa hamsihiisii baa la xadfay ismu tafdiil buu ahaa akhyar buu ahaa waxaa la yidhahdaa ismu tafdiil hamsihiisa la xadfo khayr iyo shar baa la arkay ba la yidhaha khayr iyo shar ayaa ismu tafdiil si caadiya hamsihiisa loo xadfo la arkay ismu tafdiilku maa laa yansarif buu ahaan jiray oo tanwiinta ma qaato laakiin labadan erey baa tanwiinta qaata khayran iyo sharan tanwiin way qaataan iyagoo ismu tafdiilah labadaa erey oo qura ayaa luqadda tanwiin qaadanaya erey marka waxay ka dhigan tahay salaadu si caadiya rasuulka sal allahu alayhi wasalam sida naxariistu rasuulka sidaa haw dul fadhfadhiisato nebi maxamed oo gebigiisu waa wada naxariis warana oo ta hadda soo dhacaysa iyo dib ka soo dhacaysa iyo ta socoto iyo roob da-ayuun ka waran naxariis ah calaabu uu isticmaalay uma salaatu salaadi calaa khayri lwaraa makhluuqa ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato wa calaa saadaatina sayidyadeeniina dushooda ha ahaato ereyga saadaati waa jamculjamc saadaad waa jamcu saadatin jamcu saadatin wey saadaati waa jamcu saadatin saadatintuna waa jamcu sayidin ereyga sayidka ana waxaa loo yaqaanaa man kaurat atbaacuhu ayaa sayid la yidhaah ninka dad badan oo taageersan haysta ayaa la yidhahdaa ninkani waa sayidun fii qowmihi sayidun fii qowmihi baa la yidhaahdaa qaacide qaacidatu sayid la yidhaahdaana way jirtaa oo sarfiga lagu dhigto maad maqasheen qaacidatu sayid qaacide qaacidatu sayid la yidhaha baa sarfiga lagu dhigto haddaba sayidka talow ma lagu iطlaaqaa khaaliqa cid aan ahayn oo makhluuqa sayid ma la odhanaya jawaabtu waa nacam ilaahay qur'aanka nebi yaxye ayuuba sayid ku ilaaqay oo sayidan sayidan waxaa suuran soo sayidan buu ilaahay ku tilmaamay nebiyullaahi yaxyaa xataa ciidan nebi ahayn oo boqor ah ilaahay qur'aanka sayid ku dhex tilmaamay wa alfayaa sayidahaa ladalbaab oo kale sayidahaa saxaabadana nebigu ka tirsan buu sayid yidhi sidii sacad binu mucaad oo kale quumuu eeg quumuu ilaa sayidikum kolkaa sayidka waa la isticmaalaayo waa loo isticmaali karaa makhluuqa laakiin markuu sayidku al wato asayid yahay kelmadaasay culimadu aad uga hadlaan oo khilaaf adag baa jiro culimada halkaa ugu jira asayid marka la yidhaah wa calaa saadaatinaa sayidyadeenii dushooda ha ahaato aalihi nebiga aalkiisa ahaa ereygan aalka ah asalkiisu wuxuu ahaa ahlun ahlun buu ahaa ahlun ahliguna wuxuu ahaa almustaxiq almustaxiq ilaahay baa qur'aanka ku yidhi huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira waa maxay macnaheegu ahlu taqwa waa mustaxiqu taqwa taqwada ka mutay wlmafira dembi dhaafkana ka mutay huwa ahlu taqwa waa ahlu lmaqfira ahligu waa mustaxiq haddaba ereygan ahlun a ahlun ayaa hada hamse loo bedelay hadii un hamse ka dhig ahlun hada hamse ka dhig alun buu noqday halkaasoo waxa af carabiga la arkay hamse laga dhigayana waa la arkay tan cagsigeedna waa la arkay meel hamsea oo ha laga dhigayo maaun maxaa u dambeeya ereyga maaun ah soo hamse uma dambeeyo hamsahaasi hadda bal jamci habu isku bedeliye maaun jamciisu waa maxay miyaahun maxaa u dambeeya ha hadani hamsay ahayd miyaaun buu ahaa asalku miyaaun halkuu miyaaun ka ahaa miyaaun ayaa miyaaun udiibaa laga dhigay maxay ha oo miyaahun laga yidhi haddaba ahluntii unbaa hadii hams laga dhigayoo alun la yihi markii alun loogu dhawaaqay alun markii loogu dhawaaqay ayay qaacidada ibdaalka ee hamazaadka ayaa meesha timid laba hamso oo bilow dhacay oo ka dambe reeban yahay waxa loo bedelaa ka dambe ka hore xarakadiisa haddii ka hore fatxo yahay alif baa laga dhigi haddii ka hore uu godaal yahay ka hore godaal uu sitana wow baa laga dhigi hadduu ka hore kasra sitana ya baa laga dhigi maxaan odhanayaa haddaba markaa alun markaan idhaa alun alun markaan idha dee hamsaha dambe alif ka dhig alun imise bedel baa halkaa dhacay laba horta markii hore habaa hamse laga dhigay markii xigayna hamsiibaa maxay laga dhigay ayaa alif laga dhigay alun alun alun bay noqotay haddaba aalka iyo iyo ahliga farqi yar baa udhaxeeya muxuu farqi udhaxeeyaa baynu nidhi ereyga aalka ah iyo ereyga ahliga ah farqi yar fariga udhexeeya waxa wey ahliga wax kaste waa loo idaafeeya oo waxaad odhanaysaa wax sharaf leh iyo waxaan sharaf lahaynba waad u idaafayni waxaad odhanaysaa alu muxamed ahlu muxamed baan doonaya ahlu muxamed waxaa kalood odhanaysaana ahlulxijaama ahlu muxamed iyo ahlulxijaama labadaba waad odhanaysaa wax sharaf leh iyo waxaan sharaf lahayn labadaba waad u idaafaynaysaa laakiin aalka wax sharaf leun baa loo idaafeeya aalu muxamed baad odhanaysaa laakiin ma odhanaysid aalu nicaal aalu nicaal ma odhanaysid waxaa culima halkaa ah haddaba khilaaf uu ka soo dhex galay ragga luqawiyiinta ah rag baa yidhi aalka damiir looma idaafayn karo oo ma jiro luqadda ereyga waaalihi ihi luqadda ka mid maaha bay yidhahdeen waaalihi luqadda ka mid maaha maxaad ku diideen baa la yidhi waaalihi waxay yidhaahdeen ma ereyga aalana wax sharaf le unbaa loo idaafayn jiray halkaa haddawaa rag waaweyn oo luqadda looga dambeeyo ayaa qaaciidadaa qaatay oo yidhi damiirka ha daayo aalihide waa khalad qaba aalihi baa khalada bay kuwaasi kuleeyihiin jawaabtii waxay noqotay oo culimada raggii saxnaa ay tilmaameen war damiirku wuxuu ku xidhan yahay shara sharaftiisa iyo sharaf la kolba damiirku halkuu u noqonayo hadduu damiirku wax sharaf le unoqonayo waa wax sharaf leh hadduu damiirku unoqonayo waxaan sharaf lahaynna dee sharaf male kolba halka sharaftiisa iyo sharaf la marjiciisa hala eego kuwaasaa saxa sheekeenu aalihi buu yihi aalkan haddaba macaani badan baa ku soo aroortaye waxaa la odhan jiray waxa weeye banu haashim iyo banu mudalib culimo badani waxay qaateen xilliga ducada la joogo ha la yidhaahdo waxa weeye kullu taqiyin wa taqiyatin litakuna ducaau acama bay yidhaahdeen walitakuuna aqraba lilijaaba mar kastoo ducadu ay caam bay aqbalka usii dhowdahay alihi aalkiisii wasaxbihi iyo asxaabtiisii asxaabtana shalay baynu tilmaanay oo cashirkeenii shalay buu tacriifka saxaabadu inoogu jiray kitaabtii kale wasaxbihi alfudalaai alfudalaai ee fadliga lahaa alfudalaai waa jamcu faadilin weeyi jamcu faadilin weeyi faadil ayaa fudalaa lagu jamcina waa dheeraadka lahaa weeyaan beydka bal haddaba aan icraabo uma waa xaraf xarfulcadafa asalaatu waa mubtade calaadu waa xaraf jaar khayri waa ismi majruur ah khayri waa mudaaf alwaraa waa mudaafun ilayhi majruur ah calaamatljarku waa kasre muqadara ah calaa khayri lwaraa jaar iyo majruurka iyo mudaafun ilayhigaasi waa fii maxali rafcin khabaru mubtade wa calaa wowgu waa xarfulcadaf calaadu waa xaraf jaar saadaati oo tada ku jooga waa ismi majruura waana mudaaf naaduna waa fii maxali jarin mudaafun ilayhi jaar iyo majruurka waa calaa saadaatina wuxuu ku cadfan yahay jaar iyo majruurkii ka horeeyey oo khabar buu isna kolkaa noqonaya aalihi waa bedel waxaa laga bedelayaa saadaadka wasaxbihiiduna waa lamid oo way ku cadfan tahay alfudalaai waa tilmaan iyo nacti ayay noqotay waana la qasriyey gabayga dartii ayaa loo qasriyey oo alfudalaai bay ahayd hamsihii gabayga dartii baa loo jaray uma salaatu salaad calaa khayri lwaraa makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato wa calaa saadaatinaa sayidyadeenniina dushooda ha ahaato aalihi nebiga aalkiisa ahaa wa saxbihi iyo rasuulka asxaabtiisii alfudalaa'i ee fadliga lahaa welibana halkaana sheekhu wuxuu kaga soo baxay makhluuqa wixii ku tacalluqayey ayuu ka baxay salliga nebiga waxa meelahan loo keenaa waxa weeye iifaaan lixaqihi lianna anabiya sala allahu alayhi wasalam yaquulu fi lxadiid man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuhu waa bad waa nuxaawil annukaafia bacd almukaafa'a waxaynu isku dayeynaa waxoogaa abaalcelin inaynu la iman karno nebi maxamed inaan waxoogaa mukaafa'a u samayn karno وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل sheekhu beydkii saddexaad ayuu marayaa beydkii saddexaad ayuu marayaa beydkan saddexaad bal hadda isna ila eeg waa beydkii saddexaad wa bacdu intaa kadib falficlu ficilkii man yuxkim ninka suga tasarufahu leexleexadkiisa iyo isgedgedintiisa yaxuz ninkaasi wuxuu koobayaa min aluqati luqada uu ka koobayaa alabwaaba baabab iyo wasubula wadooyin buu luqadda ka koobaya baabab idil iyo wadooyin idil ayuu ninkaasi luqadda ka koobayaa buu yihi bal hada u fiirso waxaynu doonaynaa halkan inuu sheekhu inoo sheego ficilka ninka isbedbedeladiisa bartaa inuu xaais noqonayo ninka loo yaqaan xaais waa ninka ugu sareeya darajada ugu sareysa xaais baa la yidhaha dadka marka xagga luqadda la eego saddex baa loo qaybiya dadku waa saddex qaybood waa inta sheegante intaan sheegnayn inaga intaan aqoonta lahayn ma sheegana ma dhalanba weli qof kol hadduuna qofku jirinba ama una dhalan isaga waa la iskaga tagaa kolkaa dadka jira ayaa saddex loo qaybiya nin waxaa la yidhaahdaa luqawi ninna waxaa la yidhaahdaa sarfiile ninna waxaa la yidhaahdaa xaais saddexdaa qaybood wey martabada dadku luqawigu waa ninka erey kaste intuu kuu sharxo haddana kuu macnaynaya ayaa luqawi la yidhaah erey kaste wuu kuu sharxayaa haddana wuu kuu macnayn karaya ninkaa maxaa la odhanaya magiciisa ninkaa maxaynu ku tilmaamaynaa magiciisa luqawi baa ninkaa la odhanaya luqawi luqawi baa la odhanaya ninkaa ehm, erey kaste wuu kuu macnaynaya laakiin wasankiisa ma sheegi karayo haadaa huwa luqawiy waxaa jira nin kaloo isna la yidhaah isagu luqawi ma aha laakiin waxaa la odhanayaa sariile sariiluhu waxa weeye ninka erey kaste wasankiisa kuu sheegaya laakiin ka odhanaya maya macnaha ma garanayo sariiluhu muxuu kuu sheegayaa baynu nidhi erey kaste wasankiisiibuu kuu sheegaya laakiin wuxuu ka odhanaya haddaad macnee tidhaa ma garanayo xaais baa jira haddaba xaais xaaisku waa ka labadaba isku darsaday labadaba wuu isku darsadayoo kanna wuu kuu macnaynaya wasankana wuu ku raacinaya haddaba sheekeenu ereyga yaxuz ah, wuxuu ku ishaaraya xaaiska yaxuz min aluqati abwaaba wasubula markuu leeyahay waa derajada ugu saraysa ee luqadda ayaa xaais la yidhaahdaa waxay ka dhigan tahay haddaad kitaabkan si fiican u barato waxaad ku biiri doontaa eh, xaais baad noqonaysaa waayo ficilada qura kitaabkan laga faa'iidaysanayo waay ka usuusha qura ee kitaabkan hadda usuusha maaha ficilada guud kun asal wax ka badan ba kitaabkan aynu ka helina kun asal wax ka badan kunkaa asal haddaad doonayso usuushoodo inaad furuucdooda eegto bal kun waxaad ku dhufataa konton shalay konton baynu qaadanay soo maaha in shayga konton laga dhigi karaynu qaadanay bal kun ad hayso konton ku dhufo kun haddaad konton ku dhufato maxay noqonaysaa ya konton kun sow maaha dee konton kun oo oo boqol iyo afar toban sadana ka war boqol iyo kitaabku gabaygu waa boqol iyo afar iyo toban bayd baynu nii boqol iyo afar iyo toban bayd uma xasuusinad inay boqol iyo afar iyo toban sadar tahay boqol iyo afar iyo toban layn weeyaan boqol iyo afar iyo toban layn weeye oo bal shan konton kun oo erey aad ka beranaysid ka waran masahlan yahay horta albaabada luqadda laga galo waxaa kamida sarfiga iyo iyo kutubtan luqawiyiintu ay qori jireene qaamuusyada u eg laakiin ka duwan qaamuusyada kutub baa jira raggu ay xiftin jireen ragga luqawiyiintu ay xifdin jireen oo qaabka qaamuuska oo kale u shaqeeya ayaa jirayey wa bacdu intaa kadib kelmaddaa bacdu ah wowga ku jira wa wowgaa naaibatu naaiba la naaibatu naaiba naaibatu naaiba wowgaasi wuxuu wakiil iyo naaib ka yahay kelmadda amaa ah wowgaasi muxuu naaib ka yahay baynu nidhi ama oo asalku muxuu ahaa amaa bacdu buu ahaa amaa bacdu amaa bacdu amaadaasina waxay wakiil ka sii tahay mahmaa yakun min shayin amaadaasi maxay wakiil ka tahay baynu nidhi mahmaa yakun min shayin bay wakiil ka tahay mahmaa yakun min shayin waa mahmaa yakun min shayin bay ayay amaadaasina wakiil ka tahay haddaba imise wakiil baynu halkaa haynaa wowgani wuxuu wakiil amaaduna waxay wakiil ka tahay mahmaa yakun min shayin wowgu haddaba miyuuna naaibatu naaibo ahayn wuxuu naaib ka yahay mid isna naaib sii ahaa waa wakiilulwakiil wakiilulwakiiloo kale ayuu noqonayaa wowgaasi wa bacdu ragga qaarkoodna cadfu qisatin calaa qisa bay yidhaahdeen kelmadda bacdu ah waxa weeye faslu lkhiaab baa loo isticmaalaa waa faslu khiaab baa la yidhaha la yidhaha kelmadda ah waxaa la idhaha usluubun yu'taa waa kelimatun yu'taa lilintiqaali min usluubin ilaa usluub waxaa la dhaha kelimatun waa kelmad yu'taa kelmaddan waa lala yimaadaa lilintiqaal si looga guuro min usluubin usluub oo liusluubin usluub kale loogu guuro usluub baa laga guurayaa usluub kalena waa loo guurayaa ama wabacdudu waa sidaa waana faslu khiaab ciddii ugu horeysay ee isticmaashayna waa la ysku khilaafay hadda iminka bacdudani waa dhextaal wey waa jaranjaradu markay qalloocsamaysa soo maadan arag bartanka halka bartanka a ah la dhigo ee dee suurtagal ka dhigaya inuu shaygani saawiyadan inay qalloocsanto waa saas oo kale waxaynu ka soo baxnay xamdaladii iyo salligii waxaan doonaynaa inaynu u baxno inaynu ka baydhno dariiqii sidaa u socday oon u baydhno kitaabka tilmaamihiisa waa kolkaa kalimatun yu'taa lilintiqaal min usluubi ilaa usluub waa kelmad lala imanayo loolana imanayo lilintiqaal min usluubin ilaa usluub wowga yaree wabacdu ku jira waa halxidhaale halxidhaala wowgaa laga dhigaa bogan iga soo hor jeeda ka haddaad haysatiin manaahilka toddobiyo soddon se uma haysiin boga toddobiyo soddonaad waxa ku qoran wamaa waawun lahaa shardun yaliihi jawaabun qarnuhu bilfaai xutima wamaa waawun waa maxay wowda waa suaal wamaa waawun waa maxay wowda lahaa uu u sugnaaday shardun shardi shardiga oo yeliihii ku xiga warwowga shardiga qaataa waa maay shardi wow shardi wataa jira wamaa waawun waa maxay wowda lahaa uu u sugnaaday shardun shardi wowda shardiga qaadata shardiga oo yeliihi uu ku xigo jawaabun jawaab uu ku xigo jawaabka oo qarnuhu in lala xidhiidhiyo bilfaai fa in lala xidhiidhiyo xutima la waajibiyey waxaad sheegtaa baa la yidhi waa maxay wowga shardigu uu ku xigo shardi uu ka dambe shardi uu usugnaaday shardigaana waxaa ka kusii xiga jawaab in fa lala xidhiidhiyaa waajib ay tahay wowdaa ma xasuusataa ee shardigana jawaabuu kusii xigo jawaabkaana in fa lagu dara ay waajibka tahay waa wowda wabacdu ku jirta wa bacdu wowda ku jirtaa waxay wakiil ka tahay mahma mahma mayna qaadan jirin ficlu shardi iyo mahmaadu mayna ahayn ereyadii labada ficil jasmin jiray ereyada labada ficil jasmiya maxay qaataan markaa shardi iyo iyo jawaab waa shardigii iyo jawaabku wakaa fada sababta loo geliyeyna waa ducfiga ka jawaabay wuxuu yidhi isla gabayga un gabayga ka hooseeye ku dhadhow wuxuu yidhi hiy waaw latii qurinat bbadu ma luhaa l mahma hiy waaw latii qurinat bbadu ma luhaa wlslu mahma hiya iyadu alwaawu waa wow hiya iyadu alwaawu waa wow allatii wowda qurinad lala xidhiidhiyey bibacdu kelmadda bacdu ah wowda bacdu lala xidhiidhiyey wowdaa weeyaan buu ku yidhi horta wa amaa lafdiga amaa ayuu ahaa asluhaa asalkeegu wowgan asalkiisu maxay wowgani wakiil ka ahaa amaabuu wakiil ka wa amaa weeye asluhaa asalkeegu kay wakiilka ka tahay waa amaa walaslu asalka asiilka ee amaadu ay wakiilka kasii tahayna mahmaa weeyaan amaaduna yay wakiil kasii tahay mahmaa labadii wakiilka kasii ahaa baynu halkaa ku aragnay wowda unbay wabacdudani gaar u tahay fabacdu lama odhan karo fabacdu waa mamnuuc uma bacdu waa mamnuuc wabadu waxa ka fiican baa la yidhi wabadu in wowgan la isticmaalo in amaada la isticmaalo amaa badu la isticmaalo kasii fiican waayo sunada nebiga sal اlahu alayhi wasalam amaa bacdudun baa lagu arkay ba la yidhi wabacdudan luqawiyiintaa isticmaashay wabacdu intaa kadib falficlu ficilkii man yuxkim ninka suga tasarufahu isbedbedelkiisa yaxuz ninkaasi wuxuu koobi min aluqati luqadda wuxuu ka koobi alabwaaba baabab iyo wasubula wadooyin wa bacdu waa iska darafo afar sideed icraabood baa ku banaan cashirkeeni qadrige shalay baynu ku maraynay laakiin hadda waxba halkan ku fogaan mayno sideed icraabood baa wabacdu ku banaan wabacdu intaa hadda afar icraabood baa ayaa la marin karaa wabacdu intaa kadib inkastoo mudaafurleyga hadda uu xadfan yahay waa mid kamid hadda wataa wabacdu intaa kadib falficlu ficilkii man yuxkim haddaba ficilka maxaa looga jeeda talow muxuu sheekhu falficli u yidhi kitaabku ma ficilun buu ka warramaya ficilun kama warramaye horaynu usoo sheegnay sarfiga inuu asal u yahay ayo ficilku inuu asal u yahay falficlu ficilkii man yuxkim ninka suga ikaam e ikaam waa sugid waa iqaan qofka suga tasarufahu isbedbedelkiisa shalay sow isbedbedel badan maynaan samaynin ninka isbedbedelka ficilada suga yaxuz wuxuu koobi ninkaasi min aluqati xagga luqada alabwaaba abwaab baabo badan oo luqada abu baran wasubula subul wadooyin fusuul looga jeedo asubul fusuul baa looga jeedaa baabo badan iyo fasalo badan buu ka baran doonaa ama sidaasaa loo dayn karaayo loo odhan karaama asubul waa wadooyin beytka icraabkiisu waa iska waadix waxba ku leexan mayno wa bacdu waa darfa waa mabniyun cala dami mudaafun ilayhigaa la xadfo macnihiisaa la niyooday falficlu waa mubtade mantuna waa khabar waana ismi mawsuul yuxkim waxa weeye ficil mudaaric yuxkim waa ficil mudaaric falficlu man yuxkim tasarufahu mantaasi waxa ismi mawsuul maha waa ismu shardi baan doonaya falficlu waa mubtade manna waa khabar waana ismu shardi laba ficil bay jasminaysaa yuxkim waa ficlu shardigii waana majzuum faacilku waa huwa oo man buu usoo noqonaya tasarufahu waa mafcuulu bihi waana mansuub waana mudaaf aduna waa mudaafun ilayhi yaxiz waa jawaabkii manta waana marfuuc waana majzuum calaamatljamuhuna waa sokoonka min aluqati waa jaar iyo majruur alabwaaba waa mafcuulu bihigii yaxiz wasubulana way ku cadfan tahay kol hadaba haddii ninka isbedelada ficilka bartaa uu qayb laxaadle oo luqada a baranayo warnio kitaab yar baan kugula talinayaa bui inaad barato waaba kitaabkanaan hayno fahaaka qaado nadma nadmi qaado nadmiga oo muxiidan koobsanaya bil bilmuhimi shayga ugu muhiimsan shayga muhimka ah shayga ugu muhiimsan ma aha waa shayga muhimka ah bilahami baa ka ugu muhiimsanah bilmuhimina waa ka muhiimka ah uun fahaaka niyahow qaado nadma nadmi iyo gabay qaado nadmiga oo muxiidan koobsanaya bilmuhimi shayga muhimka ah nadmi koobaya shayga muhimka ah ayaan kugula talinaya inaad qaadato waqad yaxwi oo talow muxuu taladan inoo siy nadmigan muxuu inoo leeyahay qaata waqad yaxwi waxa koobsada atafaasiila hadalka tirada badan ee maxaanku idhaha sharaxa iyo qaaciidada ballaadhan man yastaxdiru ninka xaadirsada aljumala jumlooyinka marka hore haddaad jumalka iyo qaaciidada kuliyada a barato sharaxa badan marka dambe waad fahmaysaa buu ku yidhi waxa weeyaan mutuunta waa la xifdiyaa qaacidaa odhanaysay man xafida almutuun xaaza alfunuun haddaad matniyada xifdido funuunta waad koobsatay baa lagu leeyahay لأنa maن xaفiظ المuطuل xاaز الفنuن sheekuna wuxuu yihi وqad yaحوi تaفاaصiل hadalka تaفاasiiشha ee faahfaahsan waxa kooba maن يastaxdiru ninka xaadirsada الjuملa juملka iyo qaacidooyinka waaweyn haddaad qaacidooyinka waaweyn iyo juملka aad marka hore koobsato markaa waxaad noqonaysaa nin jira ayaad noqonaysaa oo si fiican wax u koobsaday ayaad noqonaysaa buu ahaaka ereyga haaka ase uma haysid haaka ismu ficil amar baa la yidhaahdaayo khud oo kale weeye qaado kaafkiisu waxaa la yidhaha waa xaraf laakinahaa tatasarafu ka tasarufi kaafi ismiya ninka haaka baa lagu yidhaha war qaado gabadha kaafkaa la kasrinay maxaa la odhan haaki inanay qaado labada qof maxaa la odhan haakuma war labadiinanow qaata ragga badan maxaa la odhan haakum waragow qaata dumarka badan maxaa la odhan haakuna baa la odhan dumarow qaata haddii la doono kaafka hamsaba lagu bedelashaa luqadda waxaa banaan in kaafkaa hamse lagu bedelo maxaan odhan karaa haa ninka maxaan odhan haaa war qaado haaa gabadha maxaan odhan haai inanay qaado labada raggaa ah maxaan odhan haauma labadiinanow qaata ragga badan maxaan odhan haum haum uqra'u kitaabiya buu ilaahay aayad qur'aana ku yidhi haum uqra'u kitaabiya fahaaka niyahow qaado nadman la tiriye waa master ereyga nadmayhi laakiin waxaa looga jeedaa manduum baxrigiisuna waa baxrulbasiid abyaadiisuna waa boqol iyo afar iyo toban fahaaka qaado nadman mid la nadmiyey muxiidan oo koobaya bilmuhimi ka muhimka ah waqad yaxwii waxa kooba atafaasiila hadalka tafaasiisha ah man yastaxdiru ninka xaadirsada aljumala hadalka jumalka ee duuduuban taladaasaan ku siinayaay sidaa yeel buu ku yidhi haaka waa ismu nadmanna waa masderka aynu hayne waa mafcuulu bihigaas oo manduum baa looga jeedaa muxiidanna waa sifo bilmuhimi waa jaariya mujruur muxiidka ku tacaluqaya waqad waa xaraf iyo xarfulcadaf yaxwi waa mudaaric marfuuca faacilku waa huwa oo halkaasu qarso faacilku waa manta dambe manta dambea faacila atafaasiila waa mafcuulu bihi soo qadimay mantaasi ismi mawsuul bay ahayd yastaxdiru waa ficil mudaaric faacilkiisu waa huwa oo man u noqonaya aljumala waa mafcuulu bihi jumlada yastaxdiru jumalaa ah waa laa maxala lahaa min acraab sila mawsuul hadii manta ismi mawsuul laga dhigo haddii manta nakiro mawsuufa ah laga dhigana waa fii maxali rafcin sifatu man ama laa maxala lahaa min acraab dheh ama fii maxali rafcin dheh fahaaka niyahow qaado nadman nadmi qaado nadmiga oo muxiidan koobaya bilmuhimi ka muhimka ah waqad yaxwi waxa kooba atafaasiila tafaasiisha iyo hadalka faahfaahsan man yastaxdiru ninka xaadirsada manka ayaa kooba yastaxdiru xaadirsada aljumala hadalka duuduuban ee qaaciidada kuliyada ah ninkaasaa wax baranaya bal haddaba culima aynu afartaa bayd soo macnayno ilan macnaha waa la iska dhegaysanayaaye afarta bayd si fudud aanu macnayno alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u laa abgii anigoon dalbaynin bihi xamdiga bedelan bedel aan ku dalbaynin xamdan xamdi baan ilaahay ku xamdiyi xamdiga oo yubaliqu gaadhsiiya xaamidka min ridwaanihi raalli ahaanshaha ilaahay isagoo ah almala laididiilaha la ididiishaha ka la ididiilanayo ayuu gaadhsiinayaa uma salaatu salaadi calaa khayri lwaraa makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa ha ahaato wa calaa saadaatina sayidyadeeniina dushooda ha ahaato aalihi nebiga aalkiisa ahaa wa saxbihi iyo nebiga asxaabtiisii alfudalaa'i fadliga lahaa wa bacdu intaa kadib falficlu ficilkii man yuxkim ninka suga tasarufahu isbedbedelkiisa yaxuz ninkaasi wuxuu koobi min aluqati luqadda wuxuu ka koobi alabwaaba baabab iyo wasubula wadooyin buu koobi fahaaka qaado nadman nadmi qaado nadmiga oo muxiidan koobaya bilmuhimika muhiimka ah waqad yaxwii waxa kooba atafaasiila hadalka tafaasiisha ah man yastaxdiru ninka xaadirsada aljumala qaaciidooyinka jumalka ah ninka ayaa koobaya in sha allahu tacala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam